الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaabkii baana weli ku jirnaa baabu annadri waataacati nadarkii iyo taacadii ayuu baab u yahay iyo wadarbi shaari bilkhamri khamracabaha alkulistaha garaacitaankiisa iyo waqabci yaddi saariqi tuuga gacantiisa goynta la gooyo iyo wadiyaad diyooyinkii can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala nabiy nebigu wuxuu yidhi man nadara qofkii ku nadra an yutiica allaaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco qofkii ku nadraa inuu ilaahay ateeca ha ateeco waman nadara qofkiisa ku nadra an yacsiyahu inuu ilaahay caasiyo falaa yacsihi yuusan caysinin khamraan cabayaa haddii ilaahay muraadkayga ii sahlo shan salaadood baan ka tegaa haddii ilaahay muraadkayga ii sahli iyo wixii la mid ahoo caasi ilaahay lagu caasinaya ah la samayn maayo can anas ibni maaliki radia allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam daraba wuu garaacay fi alkhamri khamrada wuu garaacay oo nebigu wuu jaldo xadkii buu ka gooyey macnaha waa jelday midka shaaribka khamriga ahoo wuxuu amray in la garaaco biljariidi iyo wاlnicaali wajalada abu bakrna sidiiq radi allahu canhu asagana arbaciina afartan jeebal ama afartan karbaashood ayuu ku dhuftay wa can caaishata radia allahu canha can اlnabiyi qaal tuqtac waa loo gooyaa yadu saarixi tuuga gacantiisa fii rubuci diinaar rubuc diinaar baa loo goynayaa iyo wixii markaa ka badan wixii ka yar samaya can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama lan yazaala kama zuulo almu'minu qofka mu'minkaa fii fusxatin min diinihi waasictinimo iyo fusxi inuu diinkiisa kaga jiro maa lam yusib hadduusan asiibin daman xaraaman dhiig xaaraam ah hadduusan dhiig gelin oo gacanku dhigla uusan noqon ilaan qofka qofka dila dayiq buu ku jiraa ciriiri buu ku jiraa habeenkii xataa lalama seexan karo allaa ee qabtaa waxun buu ku qaylinayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul qofkii dila mu'minan qof mu'min ah mutacamidan si kibir ah ku dila fa jasaa'uhu kaa abaalkiisa jahannamu waa jahannamo wa qaala tacaala aydan waaladiina kuwii laa yadcuuna aan caabudan waayo cibaaduraxmaanka maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan aakhaar ilaah kale walaa yaqtuluuna mana dilaan annafsa naf allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantinimeeye dilkeeda ilaa bilxaqi xaqnimo maahane walaa yasnuun mana zinaystaan waman yafcal qofkii sameeya daalika arrintaa yalqa wuxuu la kulmayaa afaaman dembiyaalo yudaacaf waana loo laalaabayaa lahu asaga alcadaabu cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wayakhlud wuuna ku waarayaa fiihi cadaabkii dhexdiisa muhaana ihaano ayuu uga dhexwaarayaa ilaa man man maahane taaba towba keena wa aamana rumeeya wa camila camal qabta camalan saalixan camal wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi yubaddilu allaahu ilaahay wuxuu ugu bedelayaa sayi'aatihim xumaanyaalkooda xasanaatin wanaag wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday hafuuran alla dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badane wa canhu aydan radia allaahu canhu can ilnabiyi qaala man xamala calayna asalaaxa qofkii hub noo soo qaata buu dhahay nebiga falaysa mina naga mid ma ahan can ilaxnaf bin qays qaala wuxuu dhahay dahabtu waan tagay liansura saan ugu hiiliya haada rajula ninka haada rajul markuu leeyahay wuxuu ula jeedaa amiirka mu'miniinta ah wa cali bni abi taalib waa waqcadii dagaalkii geela falaqiyanii abuu bakrataa ila kulmay faqaala wuxuu ii yidhi ayna turiidu xaggee doonaysaa ood u socotaa qultu waxaan idhi ansuru inaan u soo gargaaro oon gacan siiyaan u socdaa haada rajul ninka waa cali qaala wuxuu yidhi irjic iska laaba fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo dhahaya ida almuslimaani laba muslim haddii ay kulmaan bisayfayhimaa sayfahooda ayagoo ku dheexan mid kasta asagoo seeftiisa wata falqaatilu kan qaatilkee wax dilow gacanku dhiiglaha ah iwalmaqtuulu maqtuulka la dilayba fi nnaari naartay dhex ahaanayaan qultu waxaan idhi buu yidhi qaala abuu bakrata wuxuu yidhi yaa rasuul allah haada alqaatil kan waa qaatilkii naarta haba la geliyo waa kii wax diloo gacanku dhiiglaha ahaaye famaa baalu lmaqtuuli maqtuulka la dilay xaalkiisu waa maxay qaala sala allahu calayhi wasalam <coughs> rasuulku wuxuu yidhi innahu asagu kaana wuxuu ahaa xariisan kii ku dadaalhayay calى qatli saaxibihi saaxiibkii inuu dilo baabu annafsi biاnnafsi naf naf loo dilo baabkeedii waaye iyo waman طalaba qofkii dalbada dami imri'in qof dhiiggiisa iyo waman akhada xaqahu qofkii xaqiisa qaata intaba wixii ku soo arooray can cabdullaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllah calayh wasalam laa yaxilu xalaal uma aha oo ma bannaana damu mri'in muslim qof muslim ah dhiiggiisa in la qubo yashhadu qirahaya an laa ilaaha ila allah alla mooyey inuusan alla kala jirin wa annii rasuuluullaahi anigana inaan rasuulkii alla ahay addoon qirahaya dhiiggiisa in la qubo ma bannaana ilaa biixday alaain saddex midood maahane annafsu binnafsi naf oo naf loo dilo waxbay dishay waa loo aarayaa wafay iyo garoo fay waay waay waa fay waa qof guur soo maray azaani haddana zaani ah oo zinaystay almufaariqu min addiin midka diin ka faaruqay attaariku aljamaaca oo jamaacada ka tegay can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi abqad annaasi dadka waxaa loogu necab yahay ilaallahi ilaahay xaggiisa alaaatun waa saddex mulxidin mulxid bidci ah oo fi lxarami xaramka dhexdiisa ku mulxidaysan macnaha mulxidka waxaa loola jeedaa ama la yidhaahdaa waa midka maa'ilka ah inuu waajibaadkii guto ama qasadka xaggiisa oo xaramka haddana markaa ku sugan ka labaad waa mubtaqin waa mid dalbahaya fi islaami islaamka dhexdiisa sunnata aljaahiliyati sunnadii iyo dhaqankii jaahiliguu ku dalbanayaa iyo wa mutallibu dami ri'in qof muslim ah dhiiggiisa kan dalbahaya bikayri xaqin xaq la'aan liyuhriiqa inuu qubo damahu dhiiggiisa inuu dhiiggiisa daadiyo ayuu markaa rabaa can abi hurayra radia allahu tacaala canhu yaquul innahu samica wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay oo yaquulu dhahaya naxnu alaakhiruuna kuwii ugu dambeeyey baa nahay assaabiquuna ee ugu horeeya haddana soo saaritaanka ummadaha anagaa ugu dambaynaa xisaabtankii jannogeliddana annagaa ugu horrayna wa biisnaadihi qaala wuxuu yidhi low italaca fii beytika qof hadduu soo fiiriyo gurigaaga low haddii talaca uu soo daalacdo fii beytika gurigaaga axadun qof walam ta'dan lahu aadan u idmin oo waxadaftahu waxadaftahu aad ku tuurto bixasaatin qurux iyo dhagax isha ay uga dhacdo oo fafaqa'ad ay soo dhacda caynahu ishiisa maa kaana calayka min junaaxin korkaaga wax dembiya ma ahaanin wax dembiya ma aha maxaa keenay inuu duqbuqbuqa iyo daaqadii dariishada kaa soo fiiriyo istiidaanka maxaa loo sameeyey indhaha dartood baabu alqisaamati waalmacdani waalmacdani jubbaari wa ifmu man qatala damiyan ama dimiyan qofkii markaa dila waa qisaamadii buu u yahay ee baab qisaamada ayuu baab u yahay iyo macaadinta dhulka laga soo qodo jubbaan iyo wa ifmu man qatala qofkii dimmi qof dimmi ah dila waa gaal muslimiinta ballan kala dhaxayso can ilashcab bin qays qaala qaala alnabiyu shaahidaaka labadaada markhaati la imow buu yidhi aw yamiinuhu ama dhaartiisaa lagu kala baxaya can abi hurayra radi allaahu canhu anna rasuula allaahi qaal alcajamaahu kuwa aan hadlin jurxuhaa dhaabacooda jubbaarun waa hadri jubbaarka macnaha waxaa loola jeedaa waa wax aan ka soo qaad lahayn macnaha jurxa ay geystaan bahiimooyinka jubbaar waayo wax korkiisa ahaaday qofkaa ma jiro walbi'ru ceelkuna jubbaarun waa hadri waalmacdinu jubbaac wafi rikaazi xoolaha dhulka laga helo oo intay gaalada iyo jaahiligu duugtaan dhulka laga soo bixiyana alkhumus khumus baa laga bixinayaa xoolihii way socdeenoo way carareen way cararahayeen qof bay ku dakeeyeen mar allaala markii dhaawac ay gaarsiiyeen ninkaa ninka xoolaha leh waxba looma haysto allaahumma waxaa layidhaahdaa hadduu og yahay sacan inuu wax cun yahay ama wax dil yahay dameerkaanna wax qanin uu yahay si kas ahna uu u soo daayo markaa waa laga rabaa bi'ruga asaguna waa jubaaro waxaa loola jeedaa dadka ayagu ceelka markaa qoda haddii ayaguu qodahaya uu dhibaato ku timaado waa jubaaro qof loo haystaa ma jirto macdantana waa la mid waxaa dhulka laga soo qodo rikaaskana waa xoolaha ay duugtaan jaahiliga dhulkana laga soo helo laga soo bixiyo khumus baa laga bixinayaa ayagana can cabdullaahi bni cumar can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala man qatala nafsan qofkii naf dila mucaahad mucaahad ah oo muslimiinta ballan kala dhaxaysa waa gaale lam yarax curin maayo yoom yarix ma carfinaayo heli maayo raa'ixata aljannati jannada raa'ixadeeda raa'ixada jannada ma carfinayo buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam raa'ixada jannada ayuusan markaa carfinaynin helaynin qofkii mucaahid markaa dila wa ina riixaha carafteedana yuujad waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caama afartan sano masiir iyo qadar loo socda baabu al-ishraaku billaah alishraaku ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeela ayuu baab u yahay iyo manci zakaati sakada mancinteeda iyo diididdeeda iyo wayukrahu wixii la karaahsaday alixtiyaal ixtiyaal in markaa la sameeyo ixtiyaal inuu qofku markaa sameeyo wixii markaa mamnuuc ka ah waaye wa can cabdullaahi aydan annahu qaala wuxuu yidhi jaa caraabiyun nin herbaadiya ila nabiy nebiga u yimid sal allah calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow malkabaa'ir dembiyaalka waaweyn maxaa ka mid ah qaala wuxuu yidhi nebigana alishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo qaala wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala uma cuquuqu lwaalidiin labada waalid oo lagu caasiyo qaala uma maada kadibna qaala alyamiinu algumuus dhaarta beenta ah ee wax tiimbisa qultu waxaan idhi wamalyamiinu yamiinu lghamuus dhaarta khamuuskee waxtiinbisa waa maxay khamuuska ah qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alladii yakhtadicu waa midka qofka uu ku goosanaya bihaa ayada maalu mri'in muslim qof muslim ah maalkiisa fahuwa asaguna fiiha dhaartaa gudaheeda kaadibun uu ku been sheegaayo xoolaha asagu uusan markaa lahayn macnaha qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam idaa maa rabbu nacmi uma yucti xaquha xaqaha tusallit calayhi yowma alqiyaama takhbitu wajhu biakhfaaqiha saasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa haddii maa rabbu nacam geela qofka iskale lam yucdi uusan ka bixinin xaqaha xaqeedii tusallatu calayhi waa lagu sallidaa oo waa lagu diraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aakhira ayaa lagu sallidaa oo lagu soo diraa takhbitu wajhahu takhbitu wajhahu waxay kaga istaagaysaa wejigiisa biakhfaafihaa lugaheeda khufyaalkeeday kaga kugu istaagaysaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuul allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yumnacu fadlu lmaa'i lama manciyo oo looma diida dadka biyaha dheeraadka ah liyamnaca bihi fadlu oo hadhow laga manciyo daaqa siyaadadiisa waxaa dhulka soo bixinayaa hadhow laga mancinayaa saa darteed qofka haddii uu manciyo biyaha siyaadada ah kalligaa laga manciyaa baabu fi nnikaaxi waalhibati nikaaxii io hibadii waaye can abi hurayra ayda radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tunkaxu albikru bikrada lama guurin karo xataa tusta'dana ilaa isti'daan la weydiiyo walafayibu garoortana lama nikaaxinaayo xataa tusta'mara ilaa amar laga qaato faqiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allaahi kayfa kayfa idnuha idankeedu waa sidee kayfa idnuha sidee bay idib u bixinaysaa bikrada qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa sakatat hadday aamusto idin waay macnaha wa qaala bacdu annaasi dadka qaarkood waxay dhaheen idaa lam tusta'dan haddaan isti'daan la weydiinin albikru oo walam tusawaj aan la guurinin faxtaala rajulun oo fa aqaama shaahiday zuurin laba markhaati beenaala ah ay istaagaan annahu tasawajaha inuu ku guursaday biridaaha ridaheedii oo fa afbata uu sugo alqaadi nikaaxaha nikaaxeeda wuu jiraa macnaha oo nikaaxeeda qaali uu markaa sugo uuna ku sugay labadaa markhaati dartood waalzawju minkuna yaclamu uu og yahay anna shahaadata baatil markhaatiga inuu baatil yahay falaa ba'sa baas ma laha an yataahaa inuu jimaaco an yata'ahaa macnaha inuu wadiyo macnaha uu ku istaagaa laga wadaa ayyata'ahaa yata'ahaa mana ku dambaabaya macnaha wahuwa tasawiiju saxiix taswiijkiisuna waa saxiix bay markaa leeyihiin madhabka noocaasoo kale ah xukunka xukunka qaadiga u xukmiya sababtooday u leeyihiin wa qaala bacdu nnaas marka la leeyahayna waxaa loola jeedaa bacdu naaskaas waa imaamkii weynaa waa abuu xaniifa saasuu markaa qabaa macnaha ixtiyaalka haddii la sameeyo amase xeeladaa markaa la sameeyo arrintaanay markaa dhacdo can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala اllahu calayhi wasalam almaa'id alcaa'idu dheh ka ku laabta fii hibatihi hibadiisa kalkalbin waa ey oo kale yacuudu ku laabtay fii qay'ihi matagiisa ay matagay oo matagiisii ku noqsaduu la mid yahay laysa lanaa maal maal iyo tusaale nooma sugnaanin assuu'i oo xun kaasoo kale aan ahayn baabu ru'ya asaalixiin dadka fiicfiican riyadoodii wa ru'ya min allahi tacaala riyada ilaahay xaggiisa ka timaada iyo walmubashiraat kuwa mubashiraadka lagu magacaabo can anas ibni maalik radi allaahu canhu ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi alru'ya alxasanatu riyada fiican min alrajuli alsaalixi nin fiican uu ku riyoodo jus-un waa gobol oo min sittatin waarbaiina jus-an afartan iyo lix gobol ka mid ahoo min alnubuwati nebinimada ah qaala abi qadaadi alansaari wuxuu dhahay radia allaahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala alru'ya alsaalixatu riyada fiican min allaahi alla xaggiisay ka ahaatay waalxun dhadhabka iyo riyada xunna min ashaytaan wa can abi hurayra qaala samictu rasuul allahi yaquul lam yabqa kama harin min alnubuwati nebinimada xaggeeda ila almubashiraat mubashiraad ma ahane waxii dhammaaday bishaarooyin baa haray qaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulkii allah wama almubashiraatu mubashiraadku maxay yihiin qaala sala allahu calayh wasalam nebiguna wuxuu yidhi alru'ya asaalixatu waa riyada fiican baabu ru'yati alnebiy nebiga ru'yadiisa sala allah calayh wasalam qofkii nebiga arkoo ku riyooda can abi hurayra aydan qaala samictu rasuula allahi yaquul man ra'aanii qofkii igu arka filmanaami hurdada fasayaraanii way arki doonaa filyaqdati soo jeed buu igu arki doonaa waa bishaare inuu qofkaa nebigu arki doono walaa yatamaalu shaytaanu bii way shaytaanku anoo kale iskama kay soo dhigi karo ama waa i arkayo sidii qof soo jeed igu arkay buu la mid yahay waa anigii oo xaqiiqa ah ila shaytaanku awood umalaha suuradda nebiga inuu soo qaato wa can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu annahu samica annabiyu maqlay yaquul man ra'aanii qofkii igu arka filmanaami faqad ra'a alxaqa xaq buu ii arkay waayo fa ina shayaanu shayaanku laa yatakawani iskama ekaysiin karo anigoo kale iskama soo dhigi kara shayaanka saa darteed xaqiiquu ii arkay qaali ibnu siiriin wuxuu yidhi qaala abuu hurayra yidhi radia allaahu canhu samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul isagoo odhanaya ida iqtaraba azamaanu zamanku hadduu soo dhowaado lam takad sigi mayso takdib inay been noqoto ru'ya almu'min qofka mu'minkaa riyadiisa wa ru'ya almu'mini qofka mu'minkaa riyadiisa jus-un waa gobol oo min sittati arbaciina jus-an afartan iyo lix gobol oo min annubowati nebinimada ka mid ah qaala muxamed wuxuu yidhi wa ana aquulu anigana haadihi baan leeyahay sidaa qaala wuxuu yidhi wakaana yuqaalu wuxuu ahaa mid la yidhaahdo alru'ya riyadu alaaatu waa saddex saddex waaye xadiidu nafsi mid waa xadiis nafsadda ah maantoo dhan waxaad ku sheegsheekaynaysa suuqa iyo waxaad la soo kulantay iyo habeenkii laga yaabaa inaad la aragto iyo watakhwiifi takhwiifi cabsigelin shaytaan waxbuu kugu guulguulayaa habeenkii kolkaabaad soo qaylinaysaa wa bushraa iyo bishaaro oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay faman ra'aa qofkii arkaa shay-an shay ku riyooda yakrahu uu karahsanayo falaa yaqusahu yuusan u qisoonin yaqusuhu yuusan u qisoonin calaa axadin qofna walyaqum ha istaaga falyusalli ha tukado qaala wuxuu dhahay wa kaana yakrahu wuxuu ahaa mid naca algull ee qulliga oo fi noomi hurdada dhex ahaatay qulliga macnaha waxaa loola jeedaa oo la yidhaahdaa waa rabtiga oo cunuqa ama qoorta markaa xiritaankiisa wa kaana yucjibuhum wuxuu aad u jeclaa alqaydu wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ama wayuqaalu waxaa la odhan jiray alqaydu qaydka waa hibaatun fi ddiin waa hibaad iyo sugnaan diinta lagu sugnaado waa riyada mar allaale markuu qofku xaaladaa ku riyoodo qaydkana macnaha waxaa loola jeedaa shakhsiga markuu arko fii rijlihi inay qayd markaa yihiin ama ay wax ku xidhan yihiin laakiin qulliga waa cuunta oo wax ku xidhan lugaha wanaagsan ama dhuunta xaggeeda xiritaankeeda aad bucuriyo wanaagsan ma ah waa la karaahsadaa laakiin qaydku waa wanaagsan yahayo waa fubaad qofka diinkuu ku sugnaanaya baabu man kadaba fii xilmihi xilmigiisii iyo riyadiisa qofka ku been baabkeedii waaye can ibni cabaasin radi allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi man taxallama qofkii ku riyoodaa bixulmin riyo oo lam yarahu uusan arkin macnaha wuu sheegtay riyo uusan arkin kullif waxaa lagu mashaqeeyaa an yacqida inuu isku dhejiyo bayna shaciiratayn laba sarayn ah laba qamadi ah isku dheji waa la leeyahay walam yafcala mana samayn karo waman istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin qowm sheekadooda wahum ayaguna lahu asaga kaarihuuna ay u nacayaan ow amase yafuruuna minhu ay kala cararayaan xaggiisa subba waa la shubaa fii udunihi dhegihiisaa lagu shubaa al'aanuka maxaas la dhalaaliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waman sawara qofkii masawira suuratan musawirna cuduba waa la cadaabaa oo wakullifa waxaa lagu kallifaa an yanfukha inuu ku afuufo fiiha masawirkii uu masawiray ruux walaysa binaafiqin manaha kii ku afuufi kara wa can ibni cumar radi allaahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi min afra alfira been midda u been badan an inuu tusiyo waayo qofka caynayhi labadiisa indhood maa lam tara waxaysan arkin baabu idaa ra'aa maa yakrahu qofku hadduu arko wuxuu karahsanayo iyo wa tacbiiri ru'ya fasiritaanka riyooyinka bacda salaati subx salaadda subax kadib la fasiro can cabdirabi bin saciid qaala samictu abaa salamaan maqlay yaquul dhahaya laqad kuntu waxaan ahaa araa mid arka alru'ya riyo riyo ayaan arki jiray fatumaridunii markaabaa i dhabcabsigelin jirtayoo wuu ku xanuunsanahay xataa samictu ilaa aan maqlay abaa qadaada oo yaquul dhahaya wa ana kuntu aniguna waxaan ahaa laaraa mid arka alru'ya riyo tamridunii xataa samictu rasuulku aan maqlay yaquul alru'ya alxasana min allah riyada fiican alla xaggiisay ka ahaanaysaa wa waidaa ra'aa hadduu arko axadukum kiin maa yuxibu wuxuu jecel yahay falaa yuxadid yuusan u sheegin bihi riyadii fiicnayd ilaa man yuxibu qofkuu jecel yahay maahan waidaa ra'aa hadduu arka maa yukrahu wuxuu karaahsanayo dhib badanna falyatacawad billaahi ilaahay ha ka magan gala min shariha sharteedii wa min shari shayaani shaytaanka shartiisa wal yatful hana tufo alaaan saddex mar dhinaca bidixda candhuufa u tufo oo afuufitaan ah walaa yuxadif biha axadan qofna yuusan u sheegin fa lan tadurruhu dhibi maysee waxay dhib ku gaarsiinaysa ma laha wa can samurata bin jundub radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam mima yukfiru wix mid badiya an yaquula inuu ku yidhaahdo liasxaabii asxaabtiisa hal ra'aa ma arkay axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah min ru'ya riyo arkay ma idinku jiraan qaala wuxuu yidhi fayaqusu calayhi wuxuu ka qisoon jiray dushiisa maa shaa allah intuu ilaahay doono an yaqusa inuu ka qisoodo riyadii marka loo sheegay wuu fasiri jiray nebiga oo intuu ilaahay yidhaahduu ka dhihi jiray wa annahu qaala lanaa wuxuu noo yidhi daata khadaatin subax subxooyinka u saaxiibka ah innahu ataanii weliba riwaayadaha qaar waxay tilmaamayaan yaa riyo arkay qof sheegay waa la waayey anaa arkay io dhagaystuu yidhi innahu ataanii waxaa ii yimid alleylata xalay aatiyaani laba imaanaysay wa innahumaa labadooda ibtacafaanii way i bixiyeen oo way i wadeen wainahumaa qaalaa lii waxay ii dhaheen inqaliq soco wainnii anigu intalaqtu waan socdoo waan raacay macahumaa micigooda waynaa anagu ataynaa waxaan u tagnay calaa rajulin nin mudajicin jiifa waidaa aakharu mid kalena qaa'imin uu la taagan yahay calayhi korkiisa bisakhratin dhagax waidaa huwa yahyu wuxuu ku hoobinayaa bisakhrati dhagaxii lira'sii madaxiisa fayatadahfayatada fayatadahdahu fayatadahadu fayatahadhadube fayatahadhadu wuu dilaandiloonayaa marka wuu garangarayaa alxajaru dhagaxii haahunaa meeshaa buu aadayaa fayatabicu alxajara dhagaxii buu raacayaa ninkii faya'khudu wuu soo qaadanayaa falaa yarjicu ma u soo noqonayo ilayhi xaggiisa xataa yasixa ilaa uu caafimaaduu bogsoodo ra'sahu madaxiisa kamaa kaana suu ahaa uma kadib yacuudu calayhi wuu ku celinayaa fayafcalu bihi wuxuu ku samaynayaa mila maa facala almarata aluulaa markii hore sidii uu ku sameeyey oo kale markii hore sidii uu ku sameeyey oo kale markii hore sidii uu ku sameeyey oo kale ayuu ku samaynayaa haddana markii hore sidii uu ku sameeyey oo kale ayuu ku samaynayaa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi qultu lahumaa labadii nin waxaan ku idhi subxaana allah ilaahay ayaa nasahana maa haadaani labadani maxay yihiin qaala wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen intaliq intaliq soco oo soco qaala calayhi asalaam rasuulku wuxuu yidhi faintalaqnaa waan tagnay fa ataynaa waxaan soo marnay oon u nimid calaa rajulin nin mustalqin qoorqoor u jiifa liqafaahu jeegajeego nin qadaadkiisa iyo qoorqoor u jiifa wa idaa aakharu mid kalena qaa'imun calayhi uu la dul taagan yahay bikuluubin birkawaaneed oo min xadiidin bir ah kuluubku waa birta kawaan kawaanlaha hilibka uu surtee saa u qalloocda idaa huwa ya'ti wuxuu imaanayaa axada shiiqayn labadiisa daan ama dhaban mid ka mid ah wajhihi wejigiisa fayushirshiru waa jeexayaa shidqahu daankiisuu jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka wa minkharahu sanqaroorka ilaa qafaah ilaa jeegada wa caynahu ishiisa ilaa qafaahu ilaa jeegada qaala wuxuu yidhi wa qaala abuuraja rajaabaa badan inuu yidhi fayushaqu wuu jeexayaa qaala wuxuu yidhi uma yataxawal ila jaanibi alaaqar dhinaca kale ayuu u wareegayaa fayafcalu wuxuu ku samaynayaa bihi midla maa facala biljaanibi alawali dhinacii hor wuxuu ku sameeyey oo kale famaa yafriqu ma faaruqayo min dalika aljaanib dhinacii labaad xataa yasixa dalika aljaanibu ilaa dhinacii koowaad uu wanaagsanaado kamaa kaana suu ahaa uma yacuudu haddana wuu ku noqonayaa calayhi fayafcalu wuxuu ku samaynayaa mila maa facala fi almarati اluulaa markii hore wuxuu ku sameeyey oo kale qaala wuxuu idhi nebiga qultu waxaan idhi subxaana allah ilaahay baa nasahane maa haadaani labadaanna maxay yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq soco soco wabillaahi towfiiq